bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wsl اllahuma wslm wbaarak clى nabiyina mxamedi wclى alih wصaxbih ajmaciin ama bacd waa darsigeennii afraad ee kitaabkii usuul الsunna lilimaami axmed calayhi raxmat اllah waxaynu soo gaadhnay qowl اlimaam raximah اllahu tacaala laa yukhaasimu axada walaa yunaadirhu wla ytacalamu اljadl faina alkalaama fi اlqadri wاlru'yati wاlqur'ani wagayriha min aلsunani makruuh manhiyu canh wla yakunu صaaxibuhu in asaaba bikalaamihi sunaة min ahli الsunة xataa yadaca aljadala wayusalima wayu'mina biاlaahaar wuxuu yidhi walaa yukhaasimu doodi maayo axadan cidna la doodi maayo walaa yunaadiruhu la munaadaroon maayo yacni dood cilmiyeed la geli maayo walaa yatacallamu ma baranayo aljadala muranka maxaa yeele fa ina alkalaama muranka fi lqadari qadarka dhexdiisa lagu murmo wru'yata iyo aragtida waalru'yati iyo aragtida alle waalqur'aani iyo qur'aanka dhexdiisa lagu murmaayo iyo waqayriha iyo wixii aan ahayn oo usuusha kale ah waqayriha iyo wixii aan saddexdaa ahayn oo minasunani sunnooyinka ka mid a ah. yacnii caqaa'idda iyo usuusha ka mid a ah. makruuhun weeye kalaamkaasi mid la kahday weeye manhiyun mid la reeba weeye canhu xaggiisa walaa yakunu mana ahaanaya saaxibuhu kalaamkaa saaxiibkiisa yani murankaas ruuxa uu saaxiibkii ma ahaanayo in asaaba hadduu asiibo bikalaamihi hadalkiisa assunnata murankii saaxatu hadduu sunnada uu waafaqo oo asiibo ma ahaanayo min ahli sunnati ahlu sunnaha ka mid noqon maayo xataa yadaca ilaa uu ka tago aljadala muranka oo wayusallima uu sidaa ku ku daayo ku ogolaado oo uu ku sallimo oo wayu'mina uu qiro bil aahaari axaadiista arrintaa ku soo aroortay iyo aahaartana uu qiro ogolaadoo rumeeyo walaa yukhaasimu axadan hadalkaas wuxuu u yaallaa bisiiqati alkhabar laakiin wuxuu ka wadaa bisiiqati nahyi buu ka wadaa bimacna nahyi weeyo walaa yukhaasim walaa yunaadir walaa yatacalam saasoo kale u dhigma macnuhu saasuu ka wadaa laakiin siiqat lkhabar buu u dhigay wahiya ablaq iyada xeel dheer markii inshaaga laga dhigo qaab khabara laga dhigo yani sidii waxaan dhacaynin oo kale laga dhigaya marka wax soo sheegay horey usoo sheegay usuushan ay culimmada sunnadu u yaqaanaan eh, usuulu sunna ama caqaa'idka loo yaqaano eh, oo ay ka mid tahay qadarkii uu ka soo warramay ilaahay aragtiisa aakharo la arkayo masalada qur-aanka kariimka oo soo socoto qur-aanku muxuu yahay usuusha noocaasoo kale ah ma aha inuu ruuxu muran iyo dood ka galo dood cilmiyeed xataa inuu ka galo jadalka inuu bartana ma aha jadalka maxaa laga wadaa wuxuu leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaah shayga waxaa jadal la yidhaahdaa hadalka iyo muranku markuu ku saabsan yahay kow diinta usuusheeda waa mid marka labaadna markuu yahay waxa lagu doodayo uu yahay bilcaqli waalaqyisa caqli iyo uun qiyaas markuu muranku yahay ee aysan ahayn nusuus iyo aahaar markaasaa la yidhaahdaa jadal iyo kalaam la yidhaahdaa yani labadaa arrimood waa in laga helo hadal kooban uu leey wuxuu leeyahay usaahada wuxuu ka soo hadlayay wuxuu yihi waqad yusama hada annawc usuula diinin wa yusama alcaqd alakbar usuuludiinu ka hadlaya wa yusama aljidaalu fiihi bilcaqli kalaaman kalaam maxaa la yidhahdaa marka kalaam waxaa la yidhahdaa waa muranka ku saabsan usuuludiinka isla markaa caqli iyo waxay ila tahay iyo aqyiiso la isticmaalayo markaasaa la yidhaahdaa kalaam la dhahaa taa way marka miduu imaamku ka hadlayo ayb walaa yatacallamu ma baranayo aljadala muranka ma baranayo jadalka ka wadaasaan sheegnayba bimacnaa in caqli lagu doodo aqiise iyo waxyaalaha caqliyaadka ay yidhaahdaan oo yani nusuustii lagaga hor yimaado falsafadda waxa ay dhahaan ama mantiqa kale yani waxa noocaasoo kaleetaa falsafada noocaasa ruuxu inuu barto ma aha wey macnaha leanna wax weeyaan waxba kordhin maayo waxaa la rabaa inuu nusuusta barto halkaasaa hanuunka iyo hidaayadu ku jirtaa yani uu ictiqaadkiisa iyo camalkiisaba uu ku saleeyo nusuusta la soo guuriyo qur-aanka iyo sunnada leh laakiin jadalka iyo muranka iyo cilmulkalaamka iyo falsafadda iyo caqliyaadka iyo waxaasi waxba kordhin maayaan ruuxa unwaa kusii lumaya ayb wuxuu hi marka walaa yatacallamu ljadala faina alkalaama fi lqadari yani muran caqliyaad iyo qiyaas iyo falsafo ku saabsan oo ilaahay qadarkiisa lagu murmo ama aragtida aakharo ama quraanka aanka ama wixii la midoo sunanka usuushaa soo aroortay ah arinkaasi waa arrin la kahaday makruuhun waa shay la kahaday sharcan kahashadu waa karaahatu taxriim waa ayb manhiyun canhu mid la reebay waa oo ayado badanoo qur-aanka ka mid ah walaa yakuunu saaxibuhu in asaaba bikalaamihi sunna muranka uu murmayo iyo qiyaaska iyo falsafadiisaas xataa hadduu sunnada asiibo ahlu sunno noqon maayo buu leehay sababtu maxay tahay lianna dariiqada uu marayba waxay tahay dariiqadii kitaabkiiyo sunnada maaha wasiiladuna waa inay tahay wasiilo saxsan natiijadaad gaadhaysana waa inay tahay natiijo saxa laakiin xataa haddaad natiijadaad gaadhay sax noqoto laakiin jidkaad u martay ay tahay kalaam iyo jadal iyo falsafay ahayd ahlu sunna ma tiid wey macnaha yani ahlusunnadu waxa weeyaan waa inaad wasiiladana saxdo natiijada aad gaadhayna ay noqoto natiijadii saxdahay ayib saasuu ka wada ilaa uu jadalka ka tago wayusallim sallimku waa ogolaanshaha sideeda inaad ku dayso oo wayumina bilaaaar ayib arrintaa uu imaamku ka hadlay horay baynu usoo tilmaanay oo jadalka iyo muranka iyo doodu kulligii wada mamnuuc maaha kulligii lama wada diidin kulligiina lama wada ogolaanin taxriimku laysa calaa itlaaqihi almancu laysa calaa itlaaqihi annahyu laysa calaa itlaaqihi wa kadalika in la ogolaado calaa itlaaqihina sax maaha laakiin fi lmas'alati tafsiil tafsiilkeedana horeaan usoo sheegnay soo ma dawaabid bay leedahay aslun min usuuli sunna weeye oo culimmadu kutubtooda ku qoreen laakiin mar buu bannaanaadaa waa marka dawaabid laga helo dawaabiddaana horeaan usoo sheegnay ayib waxaa ka mida maalan marka ee la diidan yahay waa markaa doodaadu aynan cilmi ku salaysnayn ama xaqdarraba aad ku socoto sidaasaana kalaamka aimada salafka lagu xambaaraya buu le shekhulislaam ibnu taymiya hadalkiisa waxaa ka mid wa hada min acdami aafaati aljidaali fi ddiin biqayri cilmin aw biqayri alxaq u fiirsada yacni waxa weeyaan markaad cilmi darro doodayso oo doodaadu ayna cilmi ku salaysnayn aayado qur iyo axaadiis maaha waxaad daliishanayso ama mae xaq daraabaad iska doodaysaaba waxba meesha kuma haysa waa iska qajacleeda wuxuu yidhi wahuwa alkalaam alladii dammahu salaf dooda iyo hadalka ay salafku caayeen oo diideen taa iyada waay fa inna saaxibahu yaruddu baatilan bibaatilin wa bidcatan bibidca ruuxa noocaasi yacni baatil unbuu baatil ku radinaya falsafadii falaasifada unbaad ahlulkalaam falsafadooda ku radinaysa caqliyaadkii jahmiyada ummad caqliyaad muctasilaiy ashaaciro ku radinaysa kullina waa wada baail baailubaad baail ku burburinaysa wixiina natiijadu waxay isla noqon bidci iyo baailma isla noqonaysa sidaas man taa way midka a'immada salafku ridwaanullaahi calayhim ay diideen qur-aankana waa laga qaadanaya oo wuxuu leeyahay maalan yani jidaalka iyo muranku mutlaqan xaaraamu ma ah bililjidaalu qad yakunu wajiban aw mustaxabba jidaalka iyo munaadarada iyo dooda cilmiga marbay waajib noqotaa marna mustaxabbayba noqotaaba marna manhi bay noqotaa shareecadu diidda soo waxay ku xidhan tahay nooca ayib nooca macnaha markaasuu wuxuu yidhi jidaalka la diiday ee mamnuuca ah, wuxuu yidhi waqad yakuunu aljidaalu muxaraman fi lxaji wahayrihi kaljidaali bihayri cilmin wa kaljidaali fi lxaqi bacdama tabayan aqoon darro iska doodayso ama xaqiyo caddaaday aad iska murmayso iska jecleedahay markaa way marka la diiday aayadihii qur macnaha ku saabsanaa buu markaa keenaya sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah marka dawaabidii aan soo tilmaannay unbay masaladu u laabanaysa qur-aankuna saasuu tilmaamaya mar wuu amrayaa oo wuxuu leeyahay wajaadilhum bilatii hiya axsan mar wuxuu leeyahay yujaadiluunaka fi اlxaqi bacdama tabayan wajaadaluu bilbail liyudxiduu bilxaq mxuu ahaay aayadaha faraha badane jidaalka ku soo arooraya qaarna way bannaynayaan qaar way reebayaan qaar dawaabid bay ku xidhayaan markii laysu geeyo natiijada aan soo sheegnaa mar ka soo baxaysa ayib adaa horaan usoo tafsiirinay masaladaas wuxuu yidhi imaamku waalqur'aanu kalaam ullah walaysa bimakhluuq walaa tadcufu an taquula laysa bimakhluuq walaa yadcufu midin qore walaa yadcufu an yaquula laysa bimakhluuq faina kalaam allahi minhu walaysa minhu shayun makhluuq waiyaaka wamunaadarata man axdaa fiihi waman qaala biاllafdi wagayrihi waman waqafa fiihi faqaala laa adrii makhluuqun aw laysa bimakhluuq wainama huwa kalaam ullah walaysa bimakhluuq wuxuu yidhi waalqur'aanu qur'aanku kalaamullaahi waa ilaahay hadalkiisa walaysa mana uusan ahaanin bimakhluuqin mid la abuuray ma ah walaa yadcufu addoonku ka daciifi maayo an yaquula inuu yidhaahdo laysa ma aha qur-aanku bimakhluuqin mid la abuuray ma aha inuu addoonku sidaa u caddeeyo arinta ka daciifi maayo yuusan ka daciifin wey macnaha yuusan arrinta ka daciifin maxaa yeele fa inna kalaam allaahi ilaahay hadalkiisu minhu isaga xaggiisuu ka ahaaday isaguu ka oo laga maqlay walaysa mana ahaanin minhu qur-aanka xaaluu ka mid yahay eh, shayun shay makhluuqun mid la abuuray ma ahaanin shay qur-aanka oo makhluuqa ma jiro wa iyaaka waxaan u kala digayaa adiga iyo wa munaadarata man cid la doodideeda axdata soo darriyey fiihi quraanka aanka dhexdiisa soo darriyey maquuladaan soo sheegnay qur-aanka cid dib ka keenay oo hadal muxdatoo bidcaah yidhi oo qur-aanku waa makhluuq keenay kaana doodiisiiyo la murankiisa iska jir wey macnaha waman cidna doodiisa isagana iska jir qaala yidhi bilafdi lafdi yidhi yacni lafdii bilqur'aani makhluuq waay lafdiga yacni odhaahda ama akhrinta aan qur-aanka akhrinayo waa makhluuq sidaa ruuxa yidhi iyo wakayrihii wixii la mida asagana doodiisa iska jira waman waqafa ruuxii istaagay fiihi lafdiga dhexdiisa masalatu lafdi ruuxii istaagay oo faqaala yidhi laa adrii ma ogi makhluuqun miyaa qur'aanku aw amase laysa bimakhluuqin mise mid la abuuray ma aha ruuxii sidaa yidhaahda oo ka istaaga oo yidhaahda anigu garan maayo inuu makhluuq yahay inuusan makhluuq ahayn kaana doodiisa iska ilaali murankiisa isagan iyo qajacdiisa iska ilaali wa innamaa huwa isagu qur'aanku kalaamullahi waa hadalka ilaahi wey walaysa mana uusan ahaanin bimakhluuqin mid la abuuray ma aha masaladan waa masaladii markaan ka hadlaynay eh, alimaam axmed siiradiisa iyo tarjamadiisa aan soo tilmaanay masaladani qur'aanka aanka ilaahay tabaaraka wa tacaala muxuu yahay bay ku saabsantahay wakhtigii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim iyo taabiciinta iyo mas'aladani ma soo daahirin sidaas daraaddeed hadal saxaabada laga hayo oo ku saabsan waa makhluuq iyo makhluuq ma aha midna ma jirto saxaabada iyo taabiciinta iyo hadalkoodu wuxuu ahaa alqur'aanu kalaamullah qur-aanku waa hadalkii ilaahay amaa makhluuq iyo makhluuq ma aha waa mas'alo dib ka timid yani kelimada ilaaqeedu waa masale kadib ka timi bidcada waxaa la yimid inuu qur-aanka la yidhaahdo waa makhluuq nin la yidhaahdo aljacdi ibnu dirham cahdigii ree bani umaya aakhirkiisii markuu arrintaa bilowday kutubta caqiidada qaar ka mida waxaa ku taalla silsilad sanadkii uu ku qaatay cidduu ka qaatay oo waxay salka u saarayaan caqiidada qur-aanka ilaahay waa makhluuq in la yidhaahdo asalkeedu waxay ka soo jeeddaa bay leeyihiin ninkii yahuudiga ahay nabi nebi maxamed sixray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee la dhihi jiray labiid ibnu lacsom inkaasay ku abtirsataa baa laleeyahay caqiidadani oo waa caqiida yahuudiya in qur-aanka ilaahay la yidhahdo waa makhluuq laakiin masalada ninka la soo caanbaxay waa jacd ibnu dirham calayhi min allahi maa yastaxiq markuu la soo caanbaxay kadib ayay culimmadu fatwoodeen in la khaarijiyoo la dilo kadibna wuu cararay kuufuu galay meeshaa waxaa kula kulmay ninka la yidhaahdo aljahm bnu safwaan madhabkan jahmiyada ninkii iska lahaa bidcadaasuu ka qaatay oo qur-aanku inuu makhluuq yahay ah bidcadaasuu ka qaatay oo uu kala kulmay jacdi bnu dirham waa la dilay markii dambe waxaa dilay nin ka mid ahaa madaxdii muslimiintaoo la dhihi jiray khaalid bn cabdilaahi alqasri ayaa maalin ciidoo adxiya ah buu ku udxiyaystay oo intuu khudbadii dadku u akhriyay buu wuxuu yidhi yani xoolihiinna qasha buuri anugu maanta nin ku udxiyaysanay marka wuu gowracay baa la yidhahda ayib maxaa yeelay nusuusta qur-aanku si cad u inkir waxaa ka mid ah, maalan wuxuu yidhi lam ytakhid illaahu ibraahiima khaliilan buu yidhi walam yukallim allahu muusa takliiman muusa ilaahay allah muuse la hadlay wax jira maaha ibraahim buu khaliil ka dhigtay wax jira maaha war noocaasa ayaa lagu soo oogay kadibna wuu dilay maquuladiisii bidcadiisii waxaa dhaxlay jahmnu safwaan jahmi baa faafiyey marka ninka fikradda aadka u faafiya laga qaatay waa jahmnu safwaan isagana waxaa dilay nin la yidhaahdo kamid mid ahaa madaxdii muslimiinta la dhihi jira saalim ibnu axwas asbihaan ama marbuu ku dila la yidhaahda tuu qabtay buu isagana khaarijiyey fikraddaa markii dambe waxaa dhaxlay nimanka la yidhahdo muctasilada oo waxaa aad ugu nusreeyey ninkii xumaaya khabiidka ahaa ee la dhihi jiray bishri mariisi oo shaykhulmuctasila ahaa jahmi buu ka qaatay waana ninkii lumiyey khaliifadii ma'muun somaynaan soo sheegin ma'muun inuu fikradda qaatay oo khaliifkii muslimiinta ah haaruun rashiid markuu fikraddii qaatay oo ka dhaadhiciyey oo muctasiladu ay dowladdii qabsadeen oo ayagu u noqdeen muxuu ahaayey culimmo u noqdeen markaa way marka imtixaanka ku bilaabanayo culimmada sunnada oo mas'aladan lagu imtixaanayo macnaha waxaa ka masalada qaatay nin markaa ahaa ra'iisulqudaat dowladda qaadiyadeeda ninka u sarreeyey oo la dhihi jiray axmed ibn abi daawuud oo muctasili ah isaga bishir mariisi iyo raggii marka culimmada muslimiinta in la imtixaamay sunnada ka dambeeyey bay ahaayeen macnaha marxalada marka marxalada culimmada sunnada meel walba inta laga soo qabto su la weydiinaya qur maxaa ka qabta raggii marka waa kala baxeen ragga qaarkood waa iska ruqsaysteenoo maadaama dee layskaracahay oo laysdilahay ya waa ikraah bay dhihedhanuna waa iska qaar hadal waxoogaa yaro farsamaysan bay ku fakadeen qaarna waa isla soo taageen waxay idhahdeen qur waa hadalka ilahay makhluuqna maaha imaamu axmed iyo imaamuulbuwayti iyo maxamed ibnu nuux iyo rag fara badan baa halkaa maray oo markaas ragna la laayay qaarna xabsi ku jiray imaam axmed waan soo marnay mixnadiisii iyo imtixaankiisii maray tarjamada kitaabka bilowgeeda darsiga inoogu horreeyaynu kaga soo hadalnay ayb maquuladaasi markay marka soo baxday caan baxday oo ay noqotay masale bannaanka taal oo muctasilidii iyo jahmiyadu ay faafiyeen yee culimmadii sunnadu waxay ku qasbanaadeen mas'alada inay qeexaan soo ma xilligii saxaabadiiyo ma jirin hayru makhluuq ma jirin la dhaho laakiin waxay dhihi jireen alqur'aanu kalaamullahi bay ku gaabsan jireen markay dib ka timid in la yidhaahdo waa makhluuq bay a'immadii salafku waxay u baahdeen marka inay caddeeyaan oo yidhaahdaan hayru makhluuqin minhu bada'a wa ilayhi yacuud qur-aankani ilaahay buu kasoo bilowday isagaa ku hadlay asaguna u laaban doonaa markaasay u baahdeen marka inay kelimadaa isticmaalaan si ay muctasilada iyo jahmiyada fikirkooda ay markaasi ay eh, mxuu ahaaye ay u fogeeyaan ama ummadda uga baraarujiyaan madhab ahlusunna waljamaca marka waxa weeye alqur'aanu kalaam ullah bixuruufihi wa macaaniihi qodobkaasi waa muhim qur-aankan aan akhrinayno xuruuftiisa iyo xarfaha macnaha ay xambaarsan yihiinba intuba waa hadalka ilaahay xarfuhuna allah ku hadlay macnaha ay xambaarsan yihiinna allah ku hadlay marka qur-aanka waa hadal alla minhu bada'a wa ilayhi yacuud baad in badan ku arkaysaan kutubta sunnada qur-aanku alluu ka soo bilowday waxay ka wadaan jibriil baa alla ka maqlay jibriilna markuu alle ka maqlay buu soo qaadoo nabi maxamed buu qalbigiisa e, geliyey oo ka maqlay jibriil ummaduna nebi maxamed bay ka maqashay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka xagga alluu ka soo bilowday allah ku hadlay waa xagga alluu u noqonayaa maxaa laga wadaa qur-aanka ilayhi yacuud baa kutubta ku qoran kutubta salafka iyo hadalladooda ilayhi yacuud waxay ka wadaan axaadiista nebiga waxaa ku soo aroortay sida xadiidka xudayfa ibn maaja iyo xaakim soo saareen waa xadiis saxiixa nebigu wuxuu yidhi sal lla aley wasalam aakhiru markuu ka hadlay yusraa cala kitaabi illahi casa wajalla fii leyla habeen habeenada ka mida baa ilaahay kitaabkiisa lagu soo goori doona habeennima loo imaanaya falaa yabqa fi lardi minhu aaya dhulka korkiisa hal aayadoo quraanka aanka ka mida ku hadhi mayso qur-aanka kor baa loo qaadaya marka allihii ku hadlay buu ku noqon doonaa ilayhi yacuud sida waa macno macnaha labaadi waxa weeyaan ilayhi yacuud sheekh sheekh ibnu cuthaymiin uu tilmaamayo xagga alluu u laabanayaa qur-aanku cid kale laguma sifayn karee allihii ku hadlay buu sifo u yahay Ah, lanna waxa weye alkalaam sifatun min sifaat illaahi waay inuu ilaahay hadalkiisi yahay sida sifaadka ilaahay loogu dhaarto baa qur-aanka loogu dhaaran karaa soo ma ilahay sifaadkiisa waa lagu dhaartaa qur-aankana waa lagu dhaaran karaa lanna waa sifa min sifaat illahi tabaaraka wa tacala saas wey mana macnahaasay ka wadaan ilayhi yacuudu ayb qur-aanku inuu ilaahay hadalkiisa yahay waxaa ku tusaya aayado fara badanoo qur-aanka ka mid ah ku cad axaadiis fara badanoo mutawaatir gaadhaysana way ku caddahay aayadaha ku cad waxaa ka mid ah qowlullaahi tabaaraka wa tacaala faajirhu xataa yasmaca kalaam allah ah, yaani haddii gaalada mid ka mida uu rabo inuu qur-aanka dhagaysto nabadgeliya sii ilaa uu maqlo ilaahay hadalkiisa xataa yasmaca kalaam allah marka hadalkii alla waay waa qur-aanka aayadda kale rabbi wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala watammat kalimatu rabbika sidqan wa cadla allah kelimadiisii iyo weedhiisii way dhammaystirantay ayada oo warkeeduna run yahay xugumkeeduna cadaalad yahay marka kalimatu rabbika allah iska isagaa loo tiiriyay wuxuu rabbi tabaaraka wa tacaala wakallama allahu muusa takliima allah la hadlay muuse la hadlid takliimantu waa masdar mu'akid ah ficilka haddii masdar mu'akid a la daba dhigo bimacnaa waxay yidhaahdaan wuxuu anfinayaa oo meesha ka saarayaa wixii majaas la dhihi jiray wuxuu ta'kiidinayaa macnaha uu ficilku ku tusay haddaad tidhahdo maalan daraba fulaanun fulaanan darban hebel heel buu garaacay garaacis buu garaacay maxaa laga wada bimaanaa garaacis dhab ah soo maaha wa kallama allaahu muusa takliiman la hadli daba ah waay maaha laalaab kale maaha marka waa la hadli dab ah aayaadka macnaha kutusaya waxaa ka mid ah jahmi iyo muctasilada iyo aayadan waxoogaa waxay damceen inay yidhaahdaan wa kallama allaaha muusaa takliiman oy allaaha mafcuul ka dhigaan muusaana faacil ka dhigaan waxay noqonaysaa marka yah muusaa alla la hadlay bay rabeen inay ka dhigaan oy daba rogaan laakiin waxay meel ka mari waayeen walamma ja'a muusa limiiqaatina wa kallamahu rabbuhu dee iyadana dabarogaa la yidhi wa kallamahu damiirkeedu soo mafcuul maaha muusuu u noqonaya rabbuhuna waa faacilkii oo bannaanka yaallo marka haddii ismiga maqsuurka ah isku dayan inay ku ciyaaraan tan inay ku ciyaari kareen meela ka maran male ayib aayaadka kutusaya waxaa ka mid a ah qowlullaahi tabaaraka wa tacaala alaa lahu alkhalqu waalmru abuurka allaa leh amarkana isagaa leh abuurka iyo amarku sooma kala duwan ah. amarku waa amarkiisa ama kawniga ama sharcigaa marka makhluuqiyo khalqigiina gooni baa laga dhigay amarkiisiina gooni baa laga dhigay cadfiguna muqaayaruu keenaa fil asli laba kala duwan weeye marka khalqiguna waa mid amarka alliya hadalkiisuna khalqiga iyo makhluuqa waa ka duwan yahay oo waa sifadiisii waay badan baa macnaha tilmaamaya ayb a'immada qaar ka mid waxay u deliishadeen waana istidlaal saxwe reer bani israa'iil markay dibiga caabudeen ya markay dibiga caabudeen alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala eh? afalaa yarawna maxay ah anlaa yarjicu ilayhim qawla walaa yamliku lahum dara walaa nafca war miyaynan arkaynin inuusan hadli karinba dibigani markay ilaah ka dhiganayaan inuusan hadlayninba miyaynan arkaynin bimacnaa waxaan hadlaynin ilaah ma noqdo soo ma cidda cibaadada xaq u lehee allaah a waa inuu hadli karo waxna hanuunin karo anlaa yukalimahum walaa yhdihum sabiilan aayadaasaan rabayadan yani miyaynan ogayn inuusan la hadli karin hanuuninna karin waxaan hanuuninna karin lana hadli karin oo hadal lahayn see bay ilaah uga dhigteen waay soo ma yani idda allah ah la caabudaya cibaadada xaqule allaah ah wuu hadli waxna wuu hanuunina waxaan hadli karinan hanuunin karaynin say ilaah uga dhigteen waay sidaas way manaa marka macaanida aayaadkutusay way farabadanyihin macnaha waxaa jira quraanka aanka kariimka aayado qur u idaafeeyey marna jibriil u idaafeeyey marna nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh fii suurati alqalam soo ha innahu laqawlu rasuulin kariim wamaa huwa biqawli shaacirin qaliila ma tu'minuun laqawlu rasuulin kariim waa jibriil halkaas waxaan odhan jira waa nebi maxamed sal lla alay waslam laqawlu rasuulin kariimin waa nebi maxamed inahu laqawlu rasuulin kariimin dii quwatin oo suuratu takwiirna waa marka qur maxaa marna jibriil loogu tiiriyey oo hadalkiisii looga dhigay marna nebi maxamed looga dhigay hadalkiisa haddaynu nidhi waa hadalkii alle maxaa mar looga dhigay nebi maxamed hadalkiisa inuu yahay marna jibriil hadalkiisa inuu yahay looga dhigay alshani wax weeyaan idaafadaasi waa idaafatu tabliiq ayaga hadalkoodii wuxuu ku yahay way soo guuriyeen haddaad cid intaad hadal ka maqasho hadalkii aad soo qaato ood noo sheegto hadalka ayaa sheegay soo la dhihi maayo waa hadalkii hebel baa la dhihi adigu ma lihid laakiin cid baad ka soo guurisay maadaamaad adigu ku hadashay adigana waa laguu tiirinaya calashani hadlidda dambeed ku hadashee dadku kaa maqla inaad soo gaadhsiisay jibriil marka nabi maxamed buu maqashiiyey wuu ku hadlay nebi maxamedna waa ku hadlayo dadkii buu soo gaadhsiiyey laakiin labadoodu midna hadalka asalkiisa ma laha hadalka asalkiisa yaa iska leh allah baa iskale tabaaraka wa tacaala laakiin idaafada loo tiiriya labadoodaba waa idaafatu tabliiq w manaa saas ayb waa ay dadka soo gaadhsiiyeen ama axaadiista nabiga sal lay slam macnaha tilmaamaysa iyadu xadi walaa xaraj waay xadu tawaatur bay gaadhaysaa axaadiista tilmaamaysa inuu qur-aanku yahay ilaahay hadalkiisa tabaaraka wa tacaala ayb yaa khilaafay ahlu sunnaha mas'alada intaynaan ka hadlin hadalka imaamka intaynaan qaybo ka mida dib ugu noqonin aynu tilmaanno sidii caadiga ahayd yaa khilaafay ahlu sunnaha masalada ayaa ku khilaafay waxaan soo tilmaanay firaqda luntay ee dariiqa ka baxday way fara yihiin ee masalada ahlu sunnaha ku khilaaftay waxaa ka mida jahmiyada iyo muctasilada oo iyagu bannaanka la soo fadhiistoon qarsanin inay yidhaahdaan qur-aanku waa makhluuq oo makhluuqaadka ilaahay buu ka mid yahay ayb waxaa ka mida nimanka la yidhahdo kullaabiyada iyo ashaacirada oo isku dhow shaacirada madhabkan hadda caanka ah ee abulxasan ashcari loo tiiriyo ayaguna waxay qabaan oo yidhaahdaan qur'aanku waa cibaara can kalaam illaah hadalki ilaahay ma aha laakiin hadalki ilaahay baa laga soo cabiray bay dhahay laga soo cabiray maxay ka wadaan waxay qabaan hadal alle sidiisaba hadal alle marka la yidhaahdo waxay leeyihiin hadalka alle ma aha xaraf ilaahay ka soo fula iyo sawd laga maqlo ma aha laakiin ilaahay hadalkiisu waa sifa kalaam nafsiyay dhahaano waa sifatu daat sida wejiga iyo gacanta iyo sifatu daat waaye ee wax la maqlo ilaahay ka soo fula ma aha sifadii nooca ahayd baa marka la soo cabirayoo waxaa loo bedelay xuruuf iyo sawd baa loo bedelay alla maaha cidda xuruufta iyo sawdka leh laakiin macnaha yaa wuxuu yaha macno qaa'im bidaat illaahi tabaaraka wa tacaala macnihii baa marka la soo cabiray lilaahi lmaalulacla laakiin hadalkooda marka la xaqiijiyo waxa waaye adiga sifaa lagugu arkay kaba soo qaar midabkaaga ama sifo aad leedahay buu ruux kugu arkay sifadii iyada ahaydee uu kugu arkay buu isagu ku cabbiray lafdigiisa iyo sawdkiisuu ku cabbiray iyo sawdka marka yaa iska leh ya adigii cabiray baa iska leh macnahan aad cabbiraysana ciddii aad ku aragtay eed ka cabbirtay baa iska leh cibaara can kalaam illaahi macnahaasay ka wadaano waxay diidan yihiin mas'alat alxarfi waasawt bay diidan yihiin waxay leeyihin haddaan idhaahno ilaahay xaraf iyo sawt buu hadal ka soo baxay iyo xarafuu ku hadlay buu leeyahay haddaynu dhinaahno ka dhalanaysa ilaahay khalqigiisa inaynu ku shabahno cidda xaraf ku hadli karta sawdma ka soo bixi karta waa inuu carab leeyahy waa inuu af leey oo waa inuu daaman leeyahy waar waxaa maxaa idin gashay sidaas daraaddeed si aan ilaahay khalqigiisa u kala duuno waa inaan dhahno ilaahay xarafna kama soo filo sawd laga maqlana male waxaa ka habowday ka lumeen sawdka iyo xarafku kuma xidhna inaad af iyo daaman iyo carab leedahay oo nebi maxamed sal alay waslam soo geed lama hadli oo soo dhagax lama hadli oo ma af iyo daan iyo carab bay lahayn ya mushkilada ugu weynee firaqdan haysata dariiqa ka baxday wax weeyaan marka ugu horraysa markay sifo ilaahay maqlaan waxay sawiranayaanoo markaaba meesha imaanaya makhluuqa ay ku yaqaaneen markaasay isleeyihiin ilaahay khalqigiisibaa isu ekaadae kala duwa masalatu tansiih markaasaa waxay la gelaysaa inay sifadii inkiraan waa masaladii ay culimadu leeyihiin kullu mucatilin mushabbih nin kastoo sifo diiday sifada intuusan diidin waxaa ku bixiyey ilaahiy khalqigiisii baa isaga darmaday sifadii khaaliqa iyo sifadii makhluuqa isaga qasmay markaasuu is yidhi ilaahay nasaho tashbiiha khalqiga ka foge markaasay gaadhsiisay inuu sifadii inkiro marka nimanka la yidhahdo ashaaciradu madhabkooda marka la xaqiijiyo fi xaqiiqatihi waa madhab almuctasila fii masalati alqur'aan saas daraaddeed baa qaar xudaaqdooda ka mida markay masalada dhiraandhiriyeen oo dhalaaliyeen oo rogrogeen markii dambe waxay yidhaahdeen adeer waxba yaynaan warwareegin sida muctasilada aan warka u cadaysanno warkeennu waa laalaab waana mushkilada ashaacirada haysato ahlu sunnihiina madhabkoodii ma hayaan kii muctasiladana waxoogaa iska duway markaasay marar fara waxay fadhiisanayaan laba reer dhaxaad mar waxaan la fahmi karin masalatulkasbi oo kale mar wakaasi waa adugu muxuu ahaayey cibaara can kalaam ilahi la fahmi waay natiijadeedu waxa weeyaan sida maala haddaad akhridaan kitaabkan la yidhaahdo tuxfat lmuriid ya oo uu ku sharxay jawharada tabtazani waxaa iska leh tuxfatulmuriidka ninka la yidhaahdo mxuu ahaaye ninkii faqiiha mxuu ahaye fiqiga laha xaashiyada laha ya bayjuuri bayjuuri baa iska leh marka wuxuu sharxay jawharadii tabtazani oo shacirka ahayd marka meelaha qaarkood waxaa ku cad oo si cad ugu caddaynaya inuu qur makhluuq yahay marka shaaciradu masaladaa way khilaafsan yihin masalat lqur'aan ahlusunnaha way khilaafsan sidaas daraaddeed bay culimmadu kutub qooniya ka qoreen oy ku ihbaatinayaan in allah tabaaraka qur allah tabaaraka wa tacaala sawd la maqlana inuu leeyahay xarafna inuu ilaahay ka soo fulo tabaaraka wa tacaala waxaa ka mida mas'aladaasi ragga kitaabka goonida ka qoray alimaam abu maxamedin aljuwayni kitaabu risaala carshiga iyo xarafka iyo sawdka imaamxaramayn aabbihii waa imaamxaramayn aabbihii abu maxamedin aljuwayni risaaluu leeyahay carshiga iyo xarafka iyo sawdka waxaa ka mida alimaam sajzi kitaabkiisa risaala ilaa ahli zabiid aad buu ugu dheeraaday masalatu alxarfi wasawt marka nusuus bay leedahay in ilaahay uu sawl la maqlana leeyahay xuruufna ilaahay tabaaraka watacala ka timaado qur-aankani marka waa xuruuftiisii waa sawdkiisii macnahana isagaa iskale madhab ahlusunna waljamaca kaa isagaa weeye ashaaciraduna waa khilaafsanyihi haddaynu wax yar dib u noqonno hadalkii imaamka hadaynu dib ugu noqonno wuxuu inay yidhi وإyاka ومناadرة mن أxdث فيh وmن qاla bالlفظ وغayrihi وmن وقfa فيih laba qoluu halkaa ku sheegay imaamku niman la yidhaahdo allafdiya iyo niman la yidhahdo waaqifa lafdiyada maxaa la dhahaa waaqifaduse maxay yihiin labadaa qoloba wuu ka digay maxay yihiin lafdiyada waxaa la yidhaahdaa isagaa sheegay waa niman yidhaahda lafdii bilqur'aani makhluuq lafdiga waxaa la yidhaahdaa allafdu waa kelimo mastar ah marka kelimadaasi lafdii akhrintayda ku hadlidayda waa hadliddu waa makhluuq niman baa soo baxay hadalkaa itlaaqay xilligii isaga ahaa oo alqur'aanu makhluuq yay dhihi waayeen way baqeen markay arkeen nimankii muctasilada dharbaaxada ku dhacday waxoogaa fikirkiina ay qabaan bay waxay damceen fikirkii si maldahan inay u yidhaahdaan markaasay waxay u isticmaaleen kelimo muxtamil oo laba macno ixtimaali karto oo ah lafdii bilqur'aani makhluuq waxaa laga wadaa lafdii bilqur'aani makhluuq laba macnay la wadataa hadlidda aan qur'aanka ku hadlay lafdiidu waxaa dhici karta inaad ka wado almalfuudu bihi waa master laga wado bimacnaa kan aan ku hadlayo kan aan akhrinayo inaad ka wado waad suroobi kartaa waad soo geli kartaa macnahaas kelimadu waa loo isticmaali karaa inaad ka wado akhrinta aan anugu akhrinayo carabkayga dhaqdhaqaaqu samaynayo bishimahayga ficilkayga falka akhrintae talafudka ah yaa makhluuq ah labadaba kelimada way soo geli karaan yaani adoo yidhioo kale way macnaha akhrin ma waxaad akhrinaysaad ka waddaa mise falkaaga akhrinta abaad ka waddaa labaduba waa soo geli karaan tilaawati iyo lafdi labaduba way soo geli karaan maadaama labaduba ay soo geli karaan kelimadani waxay xambaarsan tahay xaq iyo baatil bay xambaarsan tahay in la itlaaqo sax ma aha marka oo la yidhaahdo lafdii bilqur'aan maxaa yeele waxaa lagu qarinayaa qur'aanka aan ahrinayaay alfaadan aan akhrinaya macaanida xambaarsan ayaa makhluuq ah baa lagu qarinaya meeshay ka dhilahayeen qur-aanku waa makhluuq bay yara qariyeen oo waxay ku qariyeen akhrintaydu waa makhluuq maxaad u qaadanay adiga marka waxaad u qaadanay ruuxa falkiisiiyo ficilkii soomaa isaguna muxuu ka wadaa waxaan akhrinayuu ka wadaa oo qur-aankiia qola halkaa marka damcay inay ku dhuuntaan ma laga dhuuman karaa daa'imadii markii la ogaaday qasadkoodiiyo meeshay u wataan ayaa marka waxa uu yidhi imaam axmed caleyh raxmatullah allafdiyatu jahmiya nimanka kelimadaa isticmaale yidhahda lafdii bilqur'aani makhluuq yidhaahdaay waa jahmiyo waa jahmiyo isqarinaysa mar kalena wuxuu yidhi man qaala lafdii bilqur'aani fa huwa jahmi waman qaala laysa fa huwa mubtadac ruuxuu yidhaahda lafdii bilqur'aani makhluuqna waa jahmi oo dee qur-aankiibuu ka wadaa ku qarinaya intuu badheeri lahaabuu xoogaa yaraha farsamaysanaya ruuxii yidhaahda lafdii bilqur'aani makhluuq ma ahana waa mubtadic maxaa yeelay ma isticmaalin saxaabadii iyo salafkii ma isticmaalin kelimaduna waa muxtamila macna xaq iyo baatil ee xambaari kartaa labadaba diid marka imaam axmed caleyh wuxuu u diidayaa salafka waxaa iyo aimmada sunnada waxaa caana kelimadu haday laba macno xambaari karto in la itlaaqo sax ma ah. waa in la tafsiiliyo la kala dhigdhigo macnaheeda saxda ahna sax laga dhigo macnaha khaladkay wadatana la sheego inuu khalad yahay haddaadan kala dhigdhigaynin ha isticmaalin marka ha duuduubin iyadoo duuduuban ha isticmaalin marka haddaad isticmaasho ama jahmi baad noqon waa hadaad ka wado qur-aanka la akhrinayo ama mubtadic baad noqon waa haddaad ka wado falka addoonka iyo akhrintiisa ficilkiisa isagu uu samaynayo markaana mubtadic baad noqonaysaa leanna waxa weeyaan ixtimaalka kelimada ku jira iyo jahmiyadoo uu isticmaalay inay dariica uga dhigtaan oy dariiq uga dhigtaan mas'aladii ay ku dhiiran waayeenoo qur-aanku inuu makhluuq qabeena macna sidaas weeyaan marka mas'alatu lafdi bilqur'aan macnahaasaa laga wadaa laakiin masaladaasi ma ahayn imaam axmed uu ilaaqay ma ahayn mas'ale ay culimmada xadiidka iyo salafku isku waafaqsan yihiin mas'ale waxay ahayd kelimada isticmaalkeedu waa khilaafiya bayna asalaf wa a'immati alxadiid waana mas'aladii lagu imtixaanay alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullah imam albukhaari waa kii ciraaq tegay ciraaq markuu tegay waa loo soo saftayoo waa la isugu yimid imaam caanu ah baqdaad markuu galay ayaa wixii muxadisiin ahaa iyo culimmadii oo dhan baa la ysugu tegay waa la imtixaanayoo fanniga xadiidkaa lagu imtixaanay imtixaankii buu ka baxay majlis cilmiyuu sameeyey wax alla wixii arda magaalada joogtay oo dhan ayaa imaamulbukhaari isugu tegay wadaadadii kale waa laga soo kala tegay meeshaa xasad baa bilowday marka wadaad aan cidna cidna haysaninoo kastam la'aan ah mid waxoogaa kastam haystaay wuu xasdi soo maah waa dabeeca bashar waa alimaam albukhaari caleyh raxmatullaahi waa la imtixaanay marka rag u dhuuntay waxay ugu hoosgeliyeen marka ka waran qur'aanka lafdii bilqur'aani ma la dhihi karaa alimaam buhaari caleyh raxmatullahi markaasuu wuxuu yidhi lafdii bilqur'aani makhluuq baa laga wariya muxuu ka wadaa marka imaamku wuxuu ka wadaa akhrinta aan anugu akhrinayo ku hadlidda aan ku hadlayo yaa carabka iyo bishimaha iyo dhaqdhaqaaqooda ficilka aan samaynayo sawtkayga waa makhluuq oo waa adoonka ficilkiisii wey aniga falkayga wey aniya falkayguna makhluuq baan nahay soo sidaasuu ka wadaa waana sida saxda markay masaladaasi timid baa arrintii marka raggii imaamka ku kacsanaabaa ka faa'iidaysto waxay yidhahdeen hee ma maqasheen haa bukhaari waa muctasili oo sababtu maxay tahay wuxuu yidhi lafdii bilqur'aani masaladaasi waa imtixaan weyn ka dhacay oo masaa'ishii keenay bay ka mid ahayd inuu magaalada isaga tago imaambukhari caleyh raxmatullah marka masaladaasi markay dhacday buu marka wuxuu alifay kitaabkiisa la yidhaahdo khalqu afcaali lcibaad waa kitaab mabuuca ah. inta badan kitaabka wuxuu kaga hadlayaa inuu kala saaro addoommada falkoodu hadalkoodu ficilkoodu waa makhluuq ilaahay hadalkiisa oo kan la akhrinaya ana makhluuq ma aha masaladii marka tafaasiil siyaada ka bixiyo kitaab buu ka xataa kitaabu tawxiidka u dambeeya saxiixulbukhaariga abwaabta in badanoo ka mida waxay ku saabsan yihin masladaasay ku saabsan inuu kala saaro ficilka adoonka iyo ilaahay hadalkiisa hadalka alle makhluuq maaha falka adoonkuna iyo ficilkiisuna waa makhluuq soo ma marka bayna ahli lxadiid iyo a'immada salafka baa waxay noqotay mas'ale khilaafiya ilaa uu alimaam ibnu qutayba uu yidhaahdo mas'alatu lafdi muxadiiintu say isugu khilaafeen masale isugu khilaafeen ma jirto yidhi ibnu qutayba caleyh raxmatullah alimaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay ikhtilaafka ahlu sunnaha ama muxadiiinta ka dhaxeeya ee mas'alada lafdi bilqur'aani makhluuq ku saabsan intiisa badani waa khilaaf lafdi ah kelimada unbaa laysku khilaafsan yahay isticmaalkeeda mooye laakiin macnaha waa laysla ogolyahay oo waxay isku waafaqsan yihiin addoommada ficilkoodu waa makhluuq waxa ay ahrinayaanna waa ilaahay hadalkiisiiyo makhluuq ma aha intaa way isla ogol yihiin ee khilaafku waa lafdiga isticmaalkiisa khilaaf lafdiya wa ibni taymiya ninka la yidhahdo ibnuqayim caleyh raxmatullah baa mas'alada intaa ka badan sii gudagalay oo aad moodo inuu imaamu axmed iyo ragga lafdiga diiday isticmaalkiisa iyo imaamu bukhaari oo masalada tafsiiliyey ayuu u garsooray alimaam ibnu qayim caleyh raxmatullah mukhtasaru sawaaciq markaasuu wuxuu garsiinayaa masaladaa ku garsiinayaa alimaamu albukhaari iyo raggii raacay haddaan wax yar hadalkiisa idinka maqalsiiyo wuxuu leeyahay markuu ka hadlay wuxuu yidhi wa abu cabdillaahi albukhaariyu mayaza wa fasala wa ashbaca alkalaama fi dalika wa faraqa bayna maa qaama birabbi wa baynamaa qaama bilcabdi sifada addoonkiiyo sifada rabbi buu kala saaray buu wa awqaca almakhluuqa calaa talafudi alcibaadi wa aswaatihim wa xarakaatihim wa aksaabihim addoommada wuxuu siiyey buu yidhi hadalkay hadlayaan sawdkooda dhaqdhaqaaqa kasabkooda ayagaale buu yidhi wa nafa isma alkhalqi cani ilmalfuud kan lagu hadlayana wuxuu u diiday inuu makhluuq yahay wa huwa alqur'aan aladii samicahu jibriil min allah tacala wa samicahu muxamadun min jibriil kan ay dadku akhrinayaanoo hadalkii ilaahayna wuxuu yidhi makhluuq ma aha jibriil baa alla ka maqlay jibriilna nebi maxamed baa ka maqlay buui wuxuu yidhi waqad shafaa fi hadihi almas'ala fi kitaabi khalqi afcaali alcibaad wa ataa fiiha min alfurqaani walbayaan bima yuziilu shubhata wayuwadixu alxaqa wayubayinu maxallahu min alimaamati waddiin wa radda cala aa'ifatayni axsana raddi buy labada qoleba wuu radiyey buy si fiican buu masalada u bisleeyey meel kale wuxuu ku leeyahay falbukhaariyu aclamu bi hadihi almas'ala wa wlaa bisawaabi fiiha min jamiici man khaalafahu buu yidhi wa kalaamuhu awdax wa amtan min kalaami abi cabdilaahi buui abi cabdilaahi yaa waay ya imaam axmed ah. marka bukhaari baa masaladan bisleeyey isagaa dhex galay isagaa kala dhigdhigay imaam axmed iyadoo duuduuban buu diiday laakiin duuduubkiibaa intuu dhex galay buu bukhaari kala dhigdhigay markaasuu wixii la diiday oon sax ahayna sheegay wixii saxsanna masalada qeexay buui marka masaladu bayna ahli lxadii khilaafku waa lafdi laakiin way isla waafaqsan yihiin qur-aanku inuusan ahayn ilaahay tabaaraka watacaala inuusan makhluuq ahayna ilaahay sifadiisa yahay tabaaraka watacaala sidaas wey marka lafdiyada nimankaasaa la yidhaahdaa in badan waxaad arkaysaa kutubta sunnada allafdiyatu jahmiya meelaha qaarkood allafdiyatu sharun min aljahmiya jahmiyadaba iyagaa ka daran bay meelaha qaarkood ku imaanaysa macna ayib masalada xigtaayo waxa weeye oo uu imaamku inoo sheegay waman waqafa masalada lafdiga ma aqaan fahanteen ma la fahm ku jirto waad weydiin karaysaan taqriiban qolada labaadee imaamku uu ka hadlay waxa weeyaan waman waqafa waa niman saddexaadoo la yidhaahdo alwaaqifa la yidhaahdaa alwaaqifa fii masalati lafdi baa la dhahaa waaqifadu inoo sheegayo waa niman kale laa aqulu alqur'aanu makhluuq walaa hayru makhluuq anugu dhihi maayo qur-aanku makhluuq weeyaana dhihi maayo makhluuq ma ahana dhihi maayo waaba isaga istaagahayaaba maxaaba warkaaba igeliye ah, warkaaba maxaa igeliye anugu makhluuq weeye dhihi makhluuq ma ahana dhihi ilaahay hadalkiisii way dhihi maayo iga galay halkaasaama iska joogahaya bannaankan ka marhaya ah, nimankaasaa waxaa la yidhaahdaa waaqifaa la ah, way ka istaageen masaladiibay ka istaageen waaqifadaasi ayadana imaam axmed cali raxmatullahi wuxuu ku tiriyey jahmiyaduu ku tiriyey maxaa maxaad uga istaagaysaan masaladu waa caddahay haddii qur-aankii ilaahay uu ku yidhi xataa yasmaca kalaam allah oo qur-aanku sheegay inuu hadalkii alle yahay axaadiista ay isku raacday saxaabadii iyo salafkiina isku raaceen caqiide sidaa u cadoo waadixa aniga waan ka istaagaya maxay tahy macnaheedu ya wax dhexdhexaadnimada la yidhahdaa dhexdhexaadnimo xaq iyo baatil baan u dhaxaynaya maadaa bacda alxaqi ila adalaal xaqii haddaad ku hadli weydood ictiqaadin weydo raaci weydo wixii ka soo hadhay waa un baadinimo saas daraaddeed anugu waa isaga aamusahaya baatil baa sidii qur u sheegay u sheeg sidii xadiistu u sheegtay u sheeg ka istaage halkaa mar wey macna waaqifadu sidaas weeyaan ayib sidaas daraaddeed baa a'immada salafka badankood ama waxaa la dhihi kara dhammaantoodba waaqifadaa waa caayeen jumhuur aimati salaf siduu sheegaya shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah sida maala ibnu maajishuun iyo abu muscab iyo wakiic ibnu jaraax iyo abulwaliid iyo yani abulwaliidin jaruudi saaxib shaafici imaam axmed iyo abu thawri isxaaq ibnu rahwiya iyo kulligood nimankaa waaqifada la yidhaahdo meel bay kaga soo hadheen ayib sababtu waxa weeyaan wuxuu leeyahay yaani baatin ahaan ama waxay waafaqsan yihiin nimankan le qur-aanku waa makhluuq ama markay ugu yartahay shaki bay qabaan soo ma maxay u aamuseenoo masalada uga aamuseen ama masaladii bayna ku qanacsanayn oo ka shakisan yihin asal min usuuli ahlisunna waljamaca qur-aanka iyo sunnadu qeex haddaad ka shakidana soo khatar maaha ama ma ahe way isqarinayaanoo nimankaas kale ee muctasiladay waafaqsan yihiinoo way isqarinayaan oo mowqifkan aan iska aamusaynaa way ku dhuumanayaan labaduba marka waa shar waa markay masaladii ku imaanayso alwaaqifatu sharun min aljahmiya aw min aljahmiya jahmiyadii bay ka ama waa shakisan ama iyagay waafaqsan yihiinoo way isqarinayaan labadaa mid waa masaladu marka isqarqarinayo ma baahnee adeer warkaaga caddaysa masaladu waa caddahaye warkaaga caddee sidaas weyaan marka labadaa qoloba waa diiday ayib cidda qabta qur-aanku inuu makhluuq yahay a'immada sunnada waxaa mashhuur ka ah oy ku dhawaaqeen in badanoo iyaga ka mida inuu gaal yahay ishtahara an a'immati salaf takfiiru man qaala alqur'aanu makhluuq aad bay in badanoo iyaga ka ah masalada u ilaaqeen ninkii yidhahdo qur-aanku waa makhluuq waa gaal yustataab bay yidhahdeen ah, soo qaban waxa leeyahy toobadkeena waryaa gaalnimada ka noq fain taaba wailaa qutil hadduu toobadkeenana waa layska day hadduu ka toobadkeeni waayana qoortaa loo casayn bay dhahaan waxaana loo dilayaa marka ridda gaalnimaa loo dilaya ilaaqaasi in badanoo aimada ka mida buu ka soo arooray laakiin waxaa muhima ah inaynu ogaano itlaaqaadka noocaas oo ah waxay ka hadlayaan mabda'ay ka hadlayaan mabda'a ah iyo muctaqadkay ka hadlayaan itlaaqaasi markii shakhsigii shaygaa qabay in la xukumo ay noqoto masaladaasi marka takfiirulmucayan weeyo waxay u baahanay marka tawafuru shuruud waintifaa'u lmawaanic iqaamat alxuja wa isaalat shubha sidaas daraaddeed ba imaam axmed cali raxmatullah wuxuu ka mid ah ugu darnaa ee dhihi jiray ruuxuu yidhahdo qur waa makhluuq waa gaal dhihi jiray buu ka mid yahay haddana markay arrintii dhacday oo madaxdii dowladdu ay muctasiladii raaceen oy mas'aladii ku qanceen intaana ayna ku gaabsanina culimmadii ay ku imtixaaneen oy xidhxidheen oo qaar ku laayeen a'immadii sidaa samaynaysay imaamu axmed waana ku daba tukan jiray waana u ducayn jiray maquulada iyo hadalkana wuxuu ihi mabda'ana waa gaalnimo ninkii ku dhacayna ma gaalaysiinin soo maa ah, muxuu u gaalaysiin waaya calashaani wuxuu arkay ama inay jaahil ama inay shubha loogu cudurdaari kale ku dhalatay ama uun wuxuunbu ugu cudurdaaroo gaalnimada kaga baajiyey asal min usuuli ahlisunna waljamaca weeye marka inaad kala qaaddo maquulada iyo qaa'ilka soo yani waxa wey takfiirka nawcigaa ah iyo midka cayniga ah inaad kala qaado marka markaad aqwaasha noocan oo kale aragtaan markaaba ha ku tansiilinina ashqaasta iyo dawaa'ifte waxaa loo baahanya dawaa'iftii ashqaasta marka la takfiirinayo ama la tabdiicinayo in la fiiriyo dawaabidii ahlu sunnuhu dhigeen sidaas way macnaa ayb dib ugu noqonno imaamka hadalkiisii marka wuxuu yidhi imaamku caleyh raxmatullaah wlqur'aanu qur'aanku kalaamullaahi ilaahay hadalkiisii wey walaysa mana uusan ahaanin bimakhluuqin mid la abuurayna ma ah kalaamullaah alqur'aanu kalaamullaah intaa weeye inta saxaabada ka sugnaatay soo laakiin inta ay a'immada dambe ku dareen markii fikradani soo baxday caam baxday a'immada sunnadu waxay ku dareen walaysa bimakhluuqin leanna maxaa soo baxday alqur'aanu makhluuq baa soo baxay soo maha waxay ka maarmi waayeen marka inay iyaguna ku daraan walaysa bimakhluuqin ayb walaa tadcuf ama walaa yadcufu labadaba hadii aad walaa yadcufu dhahdana bimacnaa waa khabar bimacna nahyi ah walaa tadcuf haddaad dhahdana waaba nahyigiiba macnaha waxaa laga rabaa nahyi baa laga rabaa walaa yadcufu kama daciifayo ruuxu yuusan ka daciifin an yaquula inuu yidhaahdo laysa ma ahanin qur'aanku bimakhluuqin makhluuq maaha ha ka daciifin ha ka gabannin ha ka istaagin inaad tidhahdo qur-aanku makhluuq maaha ayb maxaa yeele faina kalaam allah ilaahay hadalkiisu minhu isagu ka ahaaday xagga alluu ka yimidoo allah ku hadlay xuruuftiisa iyo macaanidiisaba allah ku hadlay jibriil baa ka maqlay isagaa soo qaado nebi maxamed soo gaadhsiiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ummadduna nebi maxamed bay ka maqashay faina kalaam allahi saasu idiin qoraya miya faina kalaam allahi laysa bibaa'inin minhu saasuu idiin qora faina kalaam allaahi alla ka hadalkiisu laysa muusan ahaanin bibaa'inin mid ka baxsan ma ahaanin minhu alla xaggiisa kelimada baa'inka ah ayadana isticmaalkeedu waa dambeeyey a'immadii salafkana qaar baa isticmaalay waxayna ka wadaan allaha khaaliqa ah iyo makhluuqu sooma kala baxsana ya laakiin alla iyo sifaatkiisu ma kala baxsana qur-aanku marka waa sifo ilaahay sifada ilaahayna shay ka baxsanoo makhluuq oo kala amaah waxa ilaahay ka baxsan waa makhluuq laakiin sifadu isagay raacsantahy oo rabbi sifadiisii waa marka laysa bibaa'inin makhluuq ka baxsan oo yani ma aha qur-aankuye waa sifa min sifaat illahi tabaaraka wa tacala saasaa laga wada walaysa ma ahaanin minhu qur-aanka xaaluu yahay shayun shay ma ahaanin shaygaas makhluuqun mid la abuuray ma ahan laysa muusan ahaanin minhu xaaluu qur-aanka yahay shayun shay makhluuqun mid la abuuray ma ahan wa iyaaka adigiyo waxaan u kala digayaa wa munaadarata man qolo la doodidooda ama cid la doodidiisa axdaa soo darisiiye fiihi qur-aanka dhexdiisa hadalkaa xune waa makhluuqa dibka ah. dib ka keeno qur ku sheegay waman cid doodiisa iyadana waan kaaga digayaa qaala yidhi bilafdi lafdi yidhi iyo hayrihi lafdiga waxaan ahayn ah, yacni qur-aanku lafdi ku sheegay oo yidhi lafdii bilqur'aani makhluuq hadalkaa ruuxa yidhina waan kaaga digayaa isagana doodiisa waman waqafa ruuxii istaagayna doodiisa waa kaaga digaya fiihi qur-aanka dhexdiisa istaagay oo yidhi oo waqaala yidhi oo faqaala yidhi laa adrii ma ogi makhluuqun qur-aanku inuu yahay ow amase laysa ma ahane bimakhluuqin mid la abuuray ma aha mid la abuuray miya mise mid la abuuray ma aha anugu ma ogiyo ma garanayo waa isaga istaagaya kaasna isagana doodiisa iska ilaali waa lunsan yaho dariiqu ka walaysa mana ahaanin bimakhluuqin mid la abuuray ma ahaan hada bilahi towfiiq wsal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed ala hmm. kee xagee ku qoray wa hada saaxibu lbidac wainamaa huwa kalaam ullah fahada saaxibu bidcatin mila man qaala huwa makhluuq sax wey bimacnaa waxa weeyaan wainamaa huwa kalaam ullah waa uun hadalkii alleh fa haada kani oo kee ah yah kan istaagay oo yidhi anugu makhluuq weeye ma dhahayo dhahay kaasi saaxibu bidcatin waa bidca midu milu man qaala wuxuu la mid yahay ruuxa yidhi oo kale ah huwa qur'aanku aanku makhluuqun qur-aanku waa makhluuq midka yidhiiyo isagu waa isku mid ah, yani waxa weeyaan ruuxa istaagay iyo ruuxa yidhi waa makhluuq waa isku mid labaduba bidcay wataan sababto waa kaan soo sheegno ama wuu shakisan yahay ama wuu cabsanayaae wuu la qabaa saas we naam